لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال xadathana rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam wahuwa saadiqu lmasduuq ina axadakum yujmacu khalquhu fii batni ummih arbaciina yawma nudfa uma yakunu calaqata mitla dalik uma yakunu mudgata mitla dalik uma yursalu ilayhi lmalak fayanfaku fayanfaku fiihi ruux wayu'maru biarbaci kalimaat بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa rad cashirkan cashirkii saddexaadu kuna saabsanaa alarbacuun lilimaami nawowi raximahu llah wuxuu ka bilaabanayaa xadiidka saddexaad ilaa xadiidka afraadka shanaad saddexdaa xadiid baan insha allahu gelayna caw xadiidkan saddexaad ee cashirka ka bilaabanaya ninka wariyey cabdullaahi ibni cumar ibn khaaab cabdullaahi ibni cumar nin qaali ahoo qiimi badan waa saxaabi jaliila rasuulka calayhi salaatu wasalaam xabsuu qabo walaashiya markaasuu xabse ku yihi nicma arajulu akhuuki law kaana yaquumu min alleyl law yaquumu min alleyl dhalinyaruu ahaa way iska seexan jiray xabsaha rasuulka ku yihi walaalkan ninka fiican lama arko laakiin habeenkii ma soo kacaw cabdullaahi intii ka dambaysay cibaadi iyo dacan nin kula mida ah hore looma arag adduunyada dadka isku dhibaa ma ahay dadkii cilmiga iyo cimriga labadaba isku darsaday buu ahaa cimrigoodina waa dheeraaday cilmigooduna waa batay marka waxaa aada uga faa'iidaysan jiray muslimiinta ayaa aada uga faa'iidaysan jiray cabdullaahi ibni cumar wuxuu kamid yahay dadkaynu ku magacownay min almuksiriin dadka axaadiista ay rasuulka ka wariyeen ay kumanyaal dhaaftay oo haddii la badiya ilaa toddoba gaaraya ay kamid tahay umuna caaisha radia allahu canha cabdullaahi ibni cumar uu ka mid yahay cabdullaahi ibni camr ibni alcaas uu kamid yahay cabdullaahi ibnu cabaas uu kamid yahay anas ibni malik uu kamid yahay abu hurayra uu kamid yahay abu saciidin alkhudriy jaabir ibni cabdillah axaadiistay rasuulka ka wariyeen baa kuman dhaaftay kolka waxaa loo yaqaan tilmaan gaar ahaaneed muksiriin baa la yihi dadkii badiyey riwaayada rasuulka wax laga wariyo maxaa jira ilaa hal xadiis wixii nabiga ka sheegay waa qoranta intii laba warisay waa qoran tahay intii saddex warisay waa qoran tahay intii afar warisay waa qoran tahay sida loo soo waday waxaa la gaarsiiyey inta axaadiisteedu kun ka badatay ayaa mugsiriin la yihaah cabdullaahi ibni cumar ibn khadaab baa kamid a ah. xadiidka ninka warinayo waa ninka xadiidka wuxuu ku saabsan yahay shantii tiir ee islaamku ka koobmay waatay inu yidhi islaam iyo muslimiin inaynu kala fahamnaan ubaahannahay islaam maxaa la yihaa shantaas tiir baa la yihaa shahaadada iyo salaada iyo zakada iyo soomka iyo xaja shantaasna islaam la yihaa muslimna yaa la yihaa shantaan ninkii qaatay rumeeye raaca muslim baa la yihaa islaamku waa muqadas mina samaayo ka yimid dhaliil barteed ma leh amaa muslimiinta islaamka markay qabsadaan oy ku socdaanna iyagaa adduunyada dhan qabsanaya islaamka markay sii daayaana ababa-aya inan waxaa ama xumaan kara ama samaan kara waa muslimiinta ama alislaam fa huwa daa'iman waa abadan waa muqadas waa casiiz wax lamida male arrimahaasuu ku saabsan yahay qaala alimaamu nawawiyu raximahullah alxadiidu thalid xadiidkii saddexaad can abi cabdiraxmaan cabdiraxmaan abi xaggii baa laga wariyey abi cabdiraxmaan waxaa la dhihi jiray cabdillaahi bni cumar ibn lkhadaab baa la dhihi jiray radiyallah ilaa raalli ha ka noqdo tacaala alla korahaye canhumaa odaga khadaaba kuma jira ducada ducada labada aynu u gudbinay waa cabdullaahi iyo cumar labadatan ayaynu radia allahu canhuma tasniyo samaynoon isku darnay ilaah labadooda raalli ha ka noqdo labadoodasaa mudan in rabbi raalli ka noqdo oo dad mu'miniin ahaa qaala wuxuu yihi cabdullaahi ibni cumar samictu waxa aan maqlay buu yihi rasuulallah alle rasuulkii ayaan maqlay sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi rasuulka korkiisa iyo wa aalihi rasuulka dadkiisa aal waa gurigiisi iyo aqalkiisi iyo aalkiisii wasalama eebaha nabadgelye ku badiyo yaquul isagoo rasuulku leeyahay ayaan cabdullah cabdiraxmaan haddaan cabdullaahi ibni cumar ayaan maqlay rasuulka wuxuu yidhi buniya alislaamu islaamka waa la dhisay calaa khamsi dacaa'im shan tir korkeed baa lagu dhisay marka shantii tir inta wax ka maqan yahay islaamku waa kala maqan yahay shanta tir markii la oogana islaamku waa oogan yahay buniya alislaamu islaamkii waa la dhisay calaa khamsi dacaa'im tiraryaal shana korkood ayaa lagu dhisay islaamnimadow tiirkii koowaad muxuu noqonaya shahaadati an laa ilaaha axad gar lagu caabuda inuusan jirin qirideed laga qira carabka laga rumeeyo qalbiga looga camal fala jawaarixda ila allahu macbuud xaqa maaha ilaah weyne waaxidka ma ahane axad kaloo gar lagu caabuda inuusan jirin qirideed baa tiirka koobaada albaabka laga galo wey waana muxamadan nebi muxamedna rasuulullaahi alla miduu diray inuu yahay laga kiro carabkee lagaga dhawaaqo qalbigana laga rumeeyo jawaarixdana looga shaqeeyo wy marka shaqadu maxay noqon carabka markaad uga dhawaaqdid kelimadana rumaysid shaqadaadu waxay noqon inaadan caabudi karin waxaan alla ahayn axanad nebi moxamed ahayna qudwo iyo ku dayasho ahaan aadan ku dayan karin wey axadkii lasoo diray nebi moxamed wey isagaad ku dayanaysaa wixii isaga uu kusoo gaarsiiyey baa diina wuxuusan kusoo gaarsiinin diin maaha kolka waa tiirkii koobaad shahaadati an laa ilaaha axad gar lagu caabuda inuusan jirin eritaankeedu ila allahu alla maahan waxaynu tilmaanay markaynu shahaadada sharxaynay takhliya iyo taxliya labadaanaan kala sheegnay takhliya waa isufid iyo banayn la isbaneeyo taxliyana waa qurux iyo xarago la qaato kolkaa xaragada aada qaadanaysid horta hore takliyaad samaynaysa dar cusub haddaad xiranayso fagaariya shir tegayso tala maxaad ka bilawdaa intaad musqusha tagto saabuun qaataad qabaysataa markaad qabaysata kadib baad qaadataa bidlad iyo naysiinka iyo koofi barawaan iyo iskaalshooyinka laakiin adigoo suuqa ka yimid maanta oo dhan shaqo ku jiray nuurad iyo dhoobo miirana war waxaan ma qaadanaysa ma qaadanaysa idan tawxiidka iyo taacada iyo markaad qaadanayso horta khuraafada iyo beenta iyo shirkiga iyo dagaalkaad meel adigoo nadiifa yaad qaadanaysaa markaasay diintan ku anfacaysaa marka daa'iman wa abadan ama qur-aanka ama xadiidka meeshaaad ku aragtid nafyigaa la hormariya laa ilaha ila allah horta laa ilaha horeysa xalaal noqo wax alla wixii la caabuda alla ka soke kaa'inan maakaan malag ha noqdo rasuul ha noqdo basar ha noqdo koonkan kale dhagax iyo geed iyo ha noqdo horta waxaas banaanka ka mar haddaad waxaas banaanka ka martid waxaad caabudda alla keliyaed ha noqdo saasaa nafyiga loo hormariyey awalan taxliya takhliya in la sameeyo lays khaali yeelo labadeedna taxliya shahaadati an laa ilaaha axad gar lagu caabudo inuusan jirin garitaankeed ila allahu maxbuudka xaggay keliyata maaane waana muxamadan nebi muxammedna laga reebi maaha rasuulullah kii ilaah soo diray inuu yahay marka wadadiisa xaq tiirkii koobaad baad asalka ahaa albaabkii laga gelaayay waa ka markaad ka gudubtid tiirkaa koobaad waa iqaami salaa salaada aad toosisa wey kalimatu iqaama waataynu nidhi salaad waa ka duwan tahay iqaamo markii laleeyahay hawlahay salaada u baahan tahay dhamaan ahaan loo dhamaystiro wey arkaanteedii iyo waajibaadkeedii iyo shuruudeedii iyo sunanteedii iyo hay-adeedii baa loo dhamaystiraya mubdiraadka salaada buriya iyo makruuhaadka ajirkeeda dhaawaca baa laga ilaalinaya likhushuucin waadadin adoo alla ufoganaya qalbigaaga iyo jawaarixdaada rasuulku calayhi salaatu wasalaam mid salaad ku jira iska takara dhabanaya kuleetiyaha salaaxanaya marna saacadda eega ayuu arkay law khashaca qalbu haadaa lakhashacat jawaarixuhu buy qalbigiisii baan dhaqnay oo dunida ku baahsan laakiin qalbiga markuu degan yahay xidnaha ma dhaqaaqi karaan isagaa waa yeela meeshaad dayayso inaad daydo kolka hore qalbigaaga kusoo dhacday kolkaa qalbigaaga waxaa la rabaa markaad allahu akbar ba tiri inuusan qalbigaaga gelin waxaan salaad ba ahayn maslaxadii salaada mashguul ku noqo wixii kale iskala dagaalan marka salaadii la toosiyo wey bikhushuucihaa waarkaaniha wahay-aatiha la toosiye salaad tiirkii saddexaad wuxuu noqonayaa wa itaa i zakaa sakadii la guto iyadana biniyatin waikhlaasina lagu guto dadkii rabbi ha la siiyo yirina la siiyo sidii ha loo siiyo la yirina la siiyo xeer jajabka laga dhaafo oo qofaad qaraabatihiin oo kusoo qaraabo doontay iyo oona u shaaftii kamid ahay hadduu kamid yahay maa caleyh iyo qof dayn kugu leh iyo shaqaale ku shaqayn jiray ha ku daaficin zakada qolada zakada le shaqaalahaagi maaha inay qaraabadaadi yihiinna shardi maaha inama asadaqaatu lilfuqaraa waalmasaakiin waalcaamiliina calayha waalmualafati quluubuhum wafi riqaab waalgaarimiin wafii sabiili illah wabni sabiil fariidata min allah adiga ma qadarin ilaah ha qadaray iyagaa iskale haddaadan xaqooda banaanka dhigin xoolahaagii waa xaaraamoodeen inaad ku tasaruftaa kuma banaana sababta waxaa waaye shirko xoolihii kula leh xaqoodiina ma aadan siinin raallina kama haysatid qadarkoodina lama yaqaan waa wax musaaca oo beeshadaadoo dhan arigaagoo dhan lo-daadoo dhan geelaagoo dhan ay ku wada dhex jirtaa ilaa aada qadarkii bannaanka geyso baaqiga uma dhawaan kartid xaqna uma lihid zaalimata iyaga naftooda markaad waxsiinaysidna nin jeclaysi inaad iyadoo intaanoo fuqaraa joogto hal baa geelii ka gooday ama jawaan masegaha ka go-ay masegadii ama loodii dibiyaa ka go-ay arigii neefaa ka go-ay lacagtii intaanaa ka gooday zakaatulwaaxid qod ma siin kartid ayada akri inama sadaqaatu lilfaqiiri lama dhihin lilfuqaraa jamac wey saddex wax ka yar ma siin kartid bal mid ma siin kartid ha ku badataa ha ku yaraata taana taana ha u gaarto jamacaad ilaalini lilfuqaraa jamac wey walmasaakiin jamac wey wabni sabiili umad idil wey marka dadkan la sheegayaa zakadii leh kolka alaqraadu shaksiya danahaaga gaar ahaaneed ka dhaaf waa tii kamida tiirasha islaamka si wacan u gudi cabdullaahi ibnu cabbaas radia allahu canhuma wuxuu yihi zakada iyo xajka qofka ku tacadiya qiyaamo ilaahay hortii inuu warsanayo ilaahu mardib ii celi oo huba wuxuu ka qaatay aayadii waanfiquu mima razaqnaakum min qabli an yaatiya axadakum lmawt fayaqula rabbi lawlaa akhartani ila ajalin qariib geeridii yaa timid kolkaasuu gacmihi calaa cala hoorsi uu yihi ilaahu wax yardibidhig haddii dib lagu dhigo maxaad qaban lahayd faasadaq xoolahan zakada ka bixin lahaa waakun min asaalixiin maalkan ka xajin lah haddaa lagula taliyey kolkaa zakadu waa inay noqoto iyadana tiirkii saddexaad wey tiirkii afraad waa xajilbayt baytka waa inuu u kaco yaa u kacaya liman istataaca ilayhi sabiila qofka jidka ka bixi kara jiscin sahay haysta meesha geytee ka keento ahalkiiyo awlaadda nafaqada kulana wuxuu ku dhaafa waa inuu heli karo nabadgeliyena naftiisa iyo maalkiisa jidka waa inuu heli karaayo xoog lagu xajiyaa waa inuu leeyahy iyo caafimaad qofku dumar hadday tahay maxram waa inay wadato kolka hala aada lama dhihin ee qofkii awoodow aadaa layi walilaahi cala annaasi xiju lbayt man istataaca ilayhi sabiila azaadu waraaci hadday awoodda adag ku gaarsiisay meeshii aad tabar haddaadan uhaynin ilaahba kuma kalifin adna umadaha kalif xajaan rabaayo beesa siiyo iska joog maba lagugu kalifin adiga maxaad umada ukalifin diintana takliif ma ogola qul ma as'alukum calayhi min ajrin wamaa ana min almutakalifiin kii ugu dambeeyey wa sawmi ramadaan bishii ramadaan oo la soomo iyadana waxaa laga soomayaa shahwata iyo lbadni walfarji iyo caloosha wixii la geliyo ee asal xalaasha ah baa laga soomayaa wixii muxaramaad ah aad buu usii xaaraam noqonaya kolkaad bisha ramadaan ee shaydaanku xiran yahay iyo naartuba jannadana furan tahay cibaadadeed oo ay tahay mudaacaf waa la cibaadaystaa ramadaan lama asiyeylah kadalika sidoo kale haddaad bisha ramadaanna aadan masaajidka ka bixin ciidda markii la gaaro duurka gasid alla ma caabudin ramadaan aad caabuday haddii adiga lagu abuurayba cibaada lagu abuuray ramadaan iyo kayru ramadaan waa inaad cibaadaysi joogtaa u wadid ilaah wuxuu ku yidhi wacbud rabbaka tan iyo goormaad wadaysaa xataa yaatiyaka alyaqiin walyaqiin huwa almowt ilaad ka dhimato laakiin bil kasta wixii lagu diray xajka bishiisii xajkii gudo ramadaanka bishiisii soonkii gudo bil ka bil markay isgaaraan zakadii bixi ayaanba wixii lagu diray qabo wasawmi ramadaan ramadaanka soomidiisii fatiirkii shanaada riwaahu xadiidka waxaa wariyey albukhaari wa muslim imaam muslim bal imaam nawowi ballan buu naga qaaday afartanka xadiis ee kitaabkan ku urursan inay ahaadaan saxiix intooda badanna laga qaaday labada saxiixay muslim iyo bukhaari kolkaa weli buu ku socdaa waadkaa weli waa oofiyey alxadiid araabicu xadiida afraad waxaa wariyey cabdullaahi bnu mascuud cabdullaahi bnu mascuud qurashi maaha waa gudali islaamka intuusan soo bixin nabigana aan la dirin waxyigana uusan soo degin dadkii uriyey ee sugaayuu ku jiri dadna markuu islaamka yimid kadib ay baraarugeen dadna islaamkoon imaaninay baraarugeen oy geedka fooda ku hayeen taariikha adduunka waxbay la socdeen cabdullaahi wuxuu ka mid yahay dadkii islaamka hore u uriyey hudali weeye qabiilkiisa quraysh kama dhalanin meeshuu joogi jiray markuu la kawsadayna asxaabu rasuulillahi waxay dhihi jireen cabdullaahi ibni mascuud waxaan moodi jirnay in nabigu qaraabo la yahay hawiya maalin buu la joogi jiray guriguu gari jiray hawshiisa gaarayn waxay ahayd rasuulka kabigiisa iyo rumaygiisa labadaanu ogaan jiray rasuulka markuu dhintay oo la isqabta mas'alo waxaa la dhihi jiray ayna saaxibu lmiswaak wanaclayn warka waa dhammaanaye ninkii rabo rasuulka calaygiisa ama rumaygiisa iyo kabaha ku qaybsanay aawe waa kana la dhihi jiray kolkaa khudamaduu ku tirsanaa hawiya maalin buu la joogi jiray carabka rasuulka wuxuu ka xifdiyey toddobaatan suuradood oo qur-aanka kamida maalinkii dambe rasuulkaa dalbay oo yihi iqra' calaya alqur'aan kolkaasuu xishoodoos yidhi aqra-u calayka wacalayka unzil adigii lagugu dejiyey maan korkaaga ku akrin karaa nacam inii uxibu an asmaca min gayri in bal aan qur-aanka dadka ka maqlo anba waa raba faqara'a cala rasuul sala allahu alayhi wasalama ibtidaan min awali suurati nisaa ilaa qawlihi tacaala fakayfa idaa ji'naa min kuli ummatin bishahiidin meeshaas hadii lamara waa kuulaaday nabiga in isagii ummadda laysku horkeena khaladka aan samaynaynana ilaahay hortii lagu sharxaa ayay aayadda sheegaysa wajinaa bika shahiidan calaa haula wajinaa bika calaa haula shahiidan yawmaidin yawadu ladina kafaruu wacasaw rasuul law tusawaa bihim ilardu walaa yaktumuna lah xadiid murow iliqaa la gaara meeshaas markii la maraa waa ooyey nabiga cabdullaahigiina qiradii jooji xasbak buu ku yihi markaan dawriyay wejigiisa fa idan caynaahu tadrifaani labadiisi indhood suubanaha oo ilin goboole ninkaa ninkaas nin min sahlan ma cabdullahi bnu mascuuda xadiidka wariyey radia allahu ilah raalli ha noqdo canhu cabdullaahi xaggiisa qaala cabdullaahi wuxuu yihi xadiidka muxuu kusaabsan yahay abuurida basharka la abuuru kusaabsan yahay sidaynu u abuuranay sidii baa la tilmaamaya qaala cabdullaahi wuxuu yihi xadathana asxaabta haddaan nahay waxaa noo waramay rasuulullah alla rasuulkiisii baa noo waramay sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkiisa iyo wa aalihi dadkiisa wasalama nabadgelya allaha ku badiya wahuwa saadiqu lmasduuq cabdullaahi yaa intaa noogu daray subanaha laba dabeecad buu lahaa midii weligiisu waxaan runahayn ma sheegin leana kama suuragelinba waanuu la yaabay rasuulka muslim been ma sheegaa markii la yihi laakin haddii la yihi qof muslima wax ma xadi karaa nafaa qaban karta gaajaa qaban karta waa xadi karaa bu yii ma zinaysan karaa shahwiya adduunya lugoyn kartaa haa been ma sheegaa la maxaa ku wata been maxaa ku kalifaya wuxuu daliishaday qawl lmawla tabaaraka wa tacaala inamaa yaftari lkadib aladina laa yu'minuuna biaayaati illah shaqo muslimba been maa inamaa yaftari lkadib been waxaa abuurta aladiina laa yu'minuuna biaayaat illah adigoo ilaa rumeeye been maxaa kugu wata xallina ma aha danta hadday kugu adkaato tiraa maanta been waa ku raadi beenta xalli maaha run haddaad sheegtid runta waxoogaa xanafay leedahay markaad sheegtid ha lagugu hoonsado laakin dhibaato damba male raadqaad male dicaayad male wax ka daba imaan karaa ma male been laakin marka hore haddii lagu dhow la caddeeyo imaanka alla kaa qaad been badana tanaa kuu dambaysa ilaahna falnajcal lacnat allahi cala alkaadibiin sidaas daraaddeed bu wuxuu yihi wahuwa saadiq suubanaha run sheeg bua waxaan run ahayn weligiisba ma sheegi qiyaamo markii la tagana intii adduunka run ku sheegi jirtay yay runtooda anfacda fi aakhiri suurati lmaa-ida aan kusoo marnay qaala allahu hada yawmu yanfacu saadiqiina sidquhum intii runta sheegi jirtay kuntoodii baa anfacaysa maxay noqotay abaalgudkoodii lahum janaatun tajri min taxti alanaar suubanaha waa nala hadlay wuxuu yihi calaykum bisidq run laazima fa inahu yahdii ila lbiri runta waxay ku hogaaminaysaa samafal wa ina albira yahdii ila ljana samafalkiina jana kugu tuura ilaaha ina labraara lafi naciimiy wa ina rajula laa yazaalu yasduqu wayataxara sidqa xataa yuktaba cinda allahi sidiiqa qolada nebiyaasha ku-xigtaa lagugu daray sidiiqiina magacooda la yihaah beentay ka fogaadaan suuratunisaan kusoo marnay waman yudic illaha warasuulahu faulaaika maca aladina ancama allahu calayhim min annabiyiina maxaa ku xiga wasidiiqiin waxay ka horeeyaan washuhada sidiiqiintaa ka horeysa waasaalixiin dadkii ilaahay addooma xaqooda gutay waxasuna ulaaika rafiiqa ar kuwaas la jirid fiican laakin sida lagula jiraa runta lagu laazima wax sahlan ma aha dalika alfadlu min allah ilaahay hadduu ku naxariisto oo fadligiisa ku siiyo yaad adduunkana run ku sheegi aakharana dadkaas ku darmaysa wakafaa billahi caleyma almasduuqu marka mid middan waa ka laazimaysa hadda qofka run sheeg ba yahay warkiisa waa la qaadana hebelaa yihi laba ku murmi mayso cabdullahi wahuwa saadiqu lmasduuq u axadka runta sheega waa nabiga warkiisana la rumeeyo warkiisa haddii la beeniyo waa la gaalooba mooradaa laga baxa kolka wahuwa saadiq axadka run sheega nabiga waaye almasduuqu oo la rumeeyo walaa siyama uma eka waa yeel been ama culamo ha noqdo ama cuqaal ha noqdo qof lagu dayanaa been uma eka waa daranta rasuulka ina raa'ida laa yakdibu ahlahu buu yihi raaid sahankaa la yihaa adigoo lagugu dayana dhibaatada dhacday waa aragtee adoo guriga jooga albaabkaaga haddii la kawiyo aad leedahay ilmihii ma joogade ma joogade tarbiya xumadaada arag akhlaaq xumadaada arag iimaan la-aantaada arag edab daradaada arag ilmahaaga saad ubaabiisa waa joogta adigi ilmihii ad tiri ma joogad ama telefonka intaad gadaal ka joogsatay yaa tiri yaa waay waa kiis haysaas ay ma joogad wax ah, ilma miya goorma idin sheegayin kolka adigaa ku tarbiyay caaniya biyaad uga dhigtay waxbaadna odaytay adiga haddana raad qofka ahal leh awlaad leh culumaa xer leh akhyaara weyne mas-uula lama gudboona haddana cadaab gaaruu rasuulka u sheegay saddexdan qiyaamo ilaah la hadlay oosan arkaynin caru u qaba daraaddeed maxaa saddexdii lagu daray malikun kazaab boqor dadkao dhan xukuma aan warkiisa war lagu daray ee muxuu sheegay wa shaykun zani lixdan jir tacbaana bilcaantiisii ku dhib qabto inuu xaafadaha u wareega asagi yaa baskaalow sahal muxuu u wareega wa caa'ilu mustakbir faqiir dariinu ku seexdala qabiya qura iyo cashala muxuu isla weynaana oo sanka kor ugu taaga saddexdan cadaab gaara hadda saddexda dambe ay galaan qofna uma banaano deen qof ay u banaan tahay male kibir qofku u banaan yahay male dina labaatan jirka uma banaana laakin waaye wax arkay muxuu suuqa la wareega faqiirse muxuu la kibraa boqorse muxuu been u sheega kolka beenta waxaa lagu baaba-ay wey wahuwa saadiqulmasduuq muxuu yidhi markaa rasuulka warkiisi waa kana qiimiga badnaa ina axadakum qofkiin haddii la abuura yujmacu waa la kulmiyaa khalquhu abuuridiisa fii badni ummihi caloosha habartaa lagu kulmiyaa marka waa la kulmiyaa lagu leeyahay asaaska xaggeed ka yimid min alabi walummiyu ka yimid wasadaqa allahu id yaquul inaa khalaqna alinsaana min nudfatin amshaajin falyandur ilinsaanu mima khuliqa khuliqa mima maain daafiq ka soo booday min bayni sulbi wataraay dhacaanka adooga ka booday dhabarkiisa iyo ka kalxamaha habarta ka booday labadaana isku dhaantaa laga abuurayo cabdullaahi bin mascuud xadiiskan markuu weriyey oo layihi sida loo kulmiya noo sheeg yujmacu ma labadan dhacaane labada waalid isku daadiyeena waxa la kulmiyey wuxuu yihi ma arajul markuu bodo ilma gareenka habarta uu ku daato idiixa iyo tinta badankeeda ku taalo dhan xaada halkiisa waa imaanay haweenka waa iskartaa waa la isaaqsan yahay kulaada markay walacatay haasnimada tahay waa la isaaqsan yahay kolka jirkeeda o dhanaa ilmihii laga soo aruurina ilma galeenkaa la isugu keena saddex afartan ina axadakum qofkii yujmacu waa la kulmiyaa khalquhu abuurida la abuura fii badni ummihi calooshiis habartiis caloosheeda uurkeeda lagu kulmina ilaahay waa noogu abaal sheegtay meeshaan aan ka dhalanayna lagu kulmiyey waa weel weelka waa duleela afkiisana hoos usoo jeedaa mana soo daadan karti hadduu ilaah ogolaadana waa soo daadanaysa alam nakluqkum min maain mahiinin fajacalnaahu fii qaraarin makiinin ilaa qadarin macluum lix bilood hadaad ku dhalan lahay iyo toddoba iyo sideed intuu ilaah doono ilaa qadarin macluum faqadarnaa fa nicma alqaadiruun waxaasaa la jaangooyey qadarku dhaxanka ahaanayey qadarku dhiigga ahaanayey qadarku cadiliba noqonaa ilmo inuu ahaana nawcu noqonaa subxaana min ilaahin cadiimin caliim yujmacu waa la khalquhu abuuridiisa fii badni ummihi isaga habartiis caloosheeda lagu aruurina arbaciina afartan yawman maalmaa nudfatan isagoo dhacaana dhacaankii labada waalida afartan dhacaankaas dhacaanimo ku baaqi ahaana uma markii afartan laga gudbo yakunu wuxuu ahaana calaqatan xinjir dhacaankiiyuu ilaah bedelay biqudratihi wa cilmihi wa raxmatihi wa xikmatihi xinjiruu u bedelay wuxuuna xinjir ahaana mithla dalika afartankaas in lamida sideetan aan marayna uma ka gadaal oo yakunu ahaana mudgatan cad hiliba xinjirtii waa isbedeshay hilibay noqotay inta in la-eg mithla dalika afartan kale afar bilood wa boqol iyo labaatan beri wa intaas hadduu joogo uma ka gadaal ayursalu loo diraa ilayhi insaankii la abuurayay almalak malaaigtu isku shaqo maaha almalaku lmuwakilu biraxm almalak almuwakalu biraxim malag kuba shaqale meesha oo ilma galeenka iyo ilmahaas meesha ku jira ku shaqale ayaa laleeyahay loo diraya boqol iyo labaatan uu jooga markaasaa la suureyna markii la suureeyo waa kan uma yursalu waa la dira ilayhi axadkii caloosha ku jiray almalaku a loo dira malaga muxuu qabanaa fayanfuku malagii waa afuufa fiihi insaankii oo markaa cadhiliba alruuxa naftuu ku afuufa iyadoon habeen ku darmin bilcanta waa garanaysa markay boqol iyo labaatan habeen afar bilood joogto taabasha yar oo qabow oo tabar yar ay leedahay saan wixii ka dambeeya waa koraa waaweynaana weynaana kala gadoon u galaa xooraad ba arki jirteen waa ilma ragona aan dhihi jirnay keliduu lugta ka taagan marxaguu ka baxa marxaguu ka baxa calooshii weli ku jira meeshaasuu ku nool yahay ilma ragashaa la yihaha haweenkana waa sidii kale waa garanayo ee caqliga iyo xishoodka isku celinayeen fa yanfuku wuxuu ku afufaama ilaaha u yeerina malagana waa qora afarta maxay yihiin kow bikatbi ridqihi axadkan caloosha ku jira wixii dheefees adduunyada ku leeyahay baad iyo diyaafka wuxuu gelina waa alxariiqa bikatbi ridqihi dheeftiisa inuu qoro malaga yaa la fara shayga labaad ee la qoraa waa ajalihi kunturaadu adduunka jooga intuu noolaanaana waa la qoraa waa camalihi xun iyo san wuxuu samayna af wuxuu uga hadlaa adin wuxuu ka samayna waa la qoraa wa shaqiyun aw saciid laba kees yahay ma shaqiyuu noqonaa shaqi waa bacw inkaari ku dhacday oo ahlu naara wax ka ayaan dara lama arki naartii markii la tilmaamayey laa yaslaaha ila alashqa aladii kadaba watwalla shaqiyaan inkaari ku dhacday ayaa gala aw saciidun ama mu'min taqiya oo adduunkana ku toosan aakhirana janno afartaasaa la kala qorayaa afartaa marka la qoro isbedeli maayaan isbedeli maayaan laakin isaga dhaqankiisa way isbedeli karaya kolka qisma rubaaciya qayb afar ah ayaa meeshaa ku jirta waxa weeya qofka inuu ilaahna markaa u qoray shaqinimo adduunka hadduu yimaadana caasinimiya kufriya dabla-aan uu kaco oo sidaas uu ku akrito waa loo badan yahay basharka intiisa badan shaqinimo u qoran isma khilaafo ila hadduu kala taadana ardaal buu noqonay sidau ugu jiro ku cimri dhamaysanayaa qaybta ugu badan waa qaybtaas dadka qaybta labaad sacaadiyo ahlujananimaa loo qoray markuu dhashona wadada xaquu ku dhacaya siduu isaga cibaadaysana waa ku dhimanaya iyadana tira ahaan waa qaybta labaad arinta saddexaad waxa wey in intii sacaado loo qoray laakiin uu ababkii edabta ka xumaato oo cabaar darbiyaha iyo meelahaas aalkoraysan noqdo kadib uu isgediyo uu ku akrito wanaag iyadana qaybta saddexaad waxaa naadira waa la arkaa laakiin aad u yar in inta loo qoray uu marka hore saciid noqdo shaqaawa u qoran shaciibu ah waa fiicnaa khaatimadia laga hadlay beryuhuu dhiman doono ee iimaanka alla ka qaaday waa jirta masa badna kolka afartaa qayboodu qof xumaan loo qoray iyadiina adduunka ku dhaqmay iyo qof wanaag loo qoray oo wanaaggii ku dhaqmay iyo qof wanaag loo qoray oo il duufay ka gadaal soo gadoomay wanaaggiisii ku akirtay qof xumaan loo qoray oo wanaagsanaan jiray gadaalna arrintii ka xumaatay qisma rubaaciya la yidhaahdaa kolkaasuu cabdullaahi waa dhaartay rasuulkii muxuu yihi fa wallah rabbiga gar lagu caabudaan ku dhaartay aladi allaha uusan laa ilaaha gar mid lagu caabuda hayruhu ahayn yaan ku dhaartay ee ina axadakum idinka qofkiin la yacmalu wuxuu camal falaa bicamali ahli ljanna jannada dadkeeda camalkay sameeyaan camalu ahli janna waa taqaanaa alimaanu saxiixu walcamalu saalixu maxaa jira qur-aanka aayaalkiisa taadhacridaba intay iimaan iyo camal saalixa iyo jannada gelideeda isku xihaysaa ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati tuuba lahum waxusnu maab ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati lahum janaatun tajri ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat meeshaad ku aragtaba fii rawdaati ljanaat kolka camalka ahlujannaha waa taqaanaa aliimaanu saxiixu iimaan iska sheegashaa lama rabo iimaan runa iyo camal suuban labadana camalu ahlijanna fa wallahi ilaah baan ku dhaaran aladii ilaaha uusan laa ilaaha midkan lagu caabudo hayruhu ahayn ina axadakum idinka ruuxin la yacmalu waa camal fala bicamali ahli ljana jannada dadkeeda camalkeeda yuu camal falaya min aliimaani waalcamali asaalix xataa maa yakuun ilaa asan kama ahaanin baynahu asaga iyo wa baynahaa jannada ilaa diraac intaanu jannadii usoo gaara marka jannadii aakhiray jirtaa meelay ku taalla ma arkin anake diraacan lagu sheega waa amrigiisii amrigiisii xusulaa ka dhiman habeen iyo maalina u dhiman muddo yar yaa u dhiman muddadaa yar oo hadduu siduu ahaa ku dhinta uu janno geli lahaa iyo uus qufashiya xaarcun bilaada qalab waa nafaxay naartii u galay markii kolkaa diraaca la sheega cumrigiisii waa kinaaya can cumrigii oo ilaa jannada meelay taalloo loo adoo dhudhun loo gaaro nagu caalam maaha meel kale jirta xataa maa yakunu ilaa uusan ka ahaanin baynahu kan camal falayay iyo wa baynaha jannadii dhexdooda ilaa diraacun dhudhun maahane wax kale isagay jannadii uma dhexeeyo fayasbiqu waxaa u dheeraana u dheerayna usoo horumara caleyhi korkiisa alkitaab oo shaqinimo u qornay camal fiican u haayay shaqinimo u qornay kolkaa shaqinimadii u qornay ee markuu boqol iyo labaatan habeen ku jiray caloosha habartiis la qoray siiya wax walbuuga soo orodbadinaysa kolkaa intii xusilkii u dhinay jannada muxuu samaynaa fa yacmalu wuxuu camal falaa bicamali ahli naarta dadkeeda camalkeedii iyo intii xusulkeed ku dhamaystira fayadkula naartiyu gala camalu ahli waa taqaanaa alkufr walmacaasiwa diido rabbi la diido rasul la diido xaqa la diido been iyo mardabo iyo saqajaan la sameeyo waay fa yacmalu wuxuu camal falaa bicamali ahli naarta dadkeeda camalkoodii wuxuu samayna fayadkuluhaa naartiyu gala waa dhintay wain axadakum idinka qofkii layacmalu wuxuu sameeyaa waa qaybtii naadirka ahay tii hore naadir tan xoogaa tii waa dhaanta labadii qaybooda kalena ma gaarto wain axadakum idinka qofkii layacmalu wuxuu camal falaa bicamali ahli nnaar naarta dadkeeda camalkoodii uu samayna xataa maa yakuun ilaa uusan ka ahaanin baynahu asaga iyo wa baynaha naarta ilaa diraacun dhudhun siduu gaal u ahaa yuu soo islaamayo waataynu mithaal sheegnay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo nool oo jihaad ku jira yaa nin yimid carab oo baadiyaa ka yimid ninku waa gaal waa nin reer baadiyo oo dagaal aqoon waa labisina tuutuuqaba deef iyo waran iyo gaashaan buu wata rasuulku isla soo taagay wuxuu yihi yaa rasuul allah waxaan u imid inaan islaamka galo waxaan arkaya inaad dagaal ku tihiin ee ma dagaalkaan idinla galaa oo dadkaad la dagaalamaysiin baan idinla layaa mase horta islaamkaan galaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ra-uuf raxiim buu ahaa wuxuu ogaaday hadduu ninkaan dagaal galo ama la dilo ama wax dilo keeni male waa un gaal laakin hadduu intuu islaamo dagaalamo haddii la dilo waa ahlu hadduu wax dilana waa raganimo sawaabbaa loo qorayo rasuulka wuxuu yihi aslim uma qaatil horta islaamka gal kadacay dagaalka nalaga ashahaadiyaa loo qabtay wax kale lagama gaarin cibaado kale warkeed ma jiro dagaalkii dhexda ka raacay toban iyo shan daqiiqa ka bacdina waa la dilay asxaabta rasuulkay u qayliyeen yaa rasuul allah kii cusbaaye hadeer ku yimid waa kan meeshaan umaydkiisiyaan nabigana waa ku soo horday waa soo kor joogsaday subanaha wuxuu yihi xamila qaliila wa ujira kahiira ilaahay hawsha u qabtay yara shan iyo toban daqiiqo islaamka ku jiray kelimaduu ku dhawaaqay shahaada waxaan ahayn oo uu sameeyey male ma tukanin seka ma bixinin ma soomin ma xajinin tilaaba ma qaadin muxuu ku darmay qoladii walaa taxsabana aladiina qutiluu fii sabiili llahi amwaatun bal axyaaun cinda rabbihim yursaquun nafta hadday ka baxaysayba jismigiisii meelihii alla iska dhigay naftiisii shimbiraa lagu daray jannadayba ku fooftay galabtiiba kolka shahiid buu noqday kolka tan oo kale wa waina axadakum qofkii layacmalu waa camal fala bicamali ahli intaanu gaal soo ahaa fatxu maka markay dhacday abubakar aabihiis cusmaanaa la dhihi jiray abu quxaafa lagu naanaysi jiray sideetan ay wax ula jireen subaxaasu soo islaam waa sideetan jir korkiisa dhagor madoobaa laga waay nabiga intuu ka yaabay isagood orgi yarmoodi yuu yihi hayiru hada shay wajtanibu sawa duqamaba la dhawri karaa cadiinkiisa tantii iyo badankii wixii oo dhan ha la bedelu yihi laakin yaan la madoobayn kolkaa riinjia loo mariyey sideetan sana kusoo islaam idan sacaada isaga qornay layacmalu bicamali ahli nnaar xataa maa yakun ilaa uusan ka ahanin baynahu asaga iyo wa baynahaa naarti ilaa diraacun dhudhul ma ahaane wax kale fayasbiqu waxaa usoo hormara caleyhi korkiisa alkitaabu saciidnimadii u qornay fa yacmal dhudhunkii u dhinnaa maalmaha cimrigiisii ka dhinna yuu fa yacmalu wuxuu camal falaa bicamali ahli ljanna jannada dadkeeda camalkoodii alimaanu saxiix walcamalu saalix wuu bilaabaa fayadkuluha jannadii yuu galayaa riwaa xadiidka waxaa wariyey albukhaariyu wa muslim waa iltizaamkii imaamu nawi uu naga ballan qaaday isnafsidii yuu ku yimid muslim iyo bukhaari awel alxadiid lkhamis xadiidkan shanaad ee cashirka u dambeeya waxaa wariyay umuna caaisha radia allahu canha caaisha waa taqaanana sidiiqa bintu sidiiq a la yihi waa yeelkii ummadda nabiga calayhi salaatu wasalaam wa shaykhu lmuslimiin abubakar wa awalu man aamana birasuulillahi min arijaaliyaa dhalay hooyadeedna umu rumaan a la yihaa rasuulka haddii lagu nikaaxiyey lix jiray haddii loo aqalgeeyey sagaal jiray ahay gadaal wuxuu qabay sagaal sano toban iyo sideed hadday jirto waa dhintay abaaray rasuulka ka gadaal noolay waxay kamid tahay min almuksiri dadkii axaadiista badiyey yay kamid ahay rasuulka haweenkiisa kale garooday ahaayeen gabaran iyadahay ma guursanin manaa laxantay waxyaa ku soo degay toban aayadood waxay tidhi isma lahayn inaad beri taho dembigaan lagugu sheega aadan gelin ilaahay nabiga inuu ogeysiina waa ogaaye laakiin qur-aan ilaa yawma alqiyaama la akriyo in laigu soo dejina ma mooday ina aladina jaa-uu bilifki cusbatu minkum laa taxsabuuhu sharan lakum bal huwa khayru lakum likuli imri'in minhum maktasaba min alismi waladi tawallaa kibraw minhum lahu cadaabun cadiim sidii loo waday waxaa la gaarsiiyey ulaaika mubara'uuna mima yaquuluun wadaadkii saxaabiga ahaa ee lagu cantay caaisho iyo iyada labadiiba beri inay yihiin ilaah ku dhawaaqay subxaanahu caza wajal kolkaa bara'atuhaa nazalat min asamaa wa fii qur'aanin yutlaa ilaa yawmi alqiyaama wadaadkii saxaabiga ahaana kadaalaa loo dhabagalay waxaan lagu tumaa kamaba suuragelin ilaahay nimuu dhibaatadaa ka caafiyey oon bilcaanba wax ku darsanaynin cinda wafaatihi aa la ogaaday awooddaasba ma lahay mushkiladaas ilaha ka cas kolka caaisha wey muftiriintaasay kamid tahay waa qofka qiimiga badan alxadiidu alkhaamisu xadiidka shanaad can ummi lmu'miniin mu'miniinta hooyadood aa laga wariyey marka inay haweenka rasuulka hooyooyin noo yihiin ilaahay qur-aankiisa kariimka ayay ku xusan yihiin fii suurati alxazaab annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim waazwaajuhu ummahatuhum laakiin hooyanimada waa xagga ixtiraamka intaad ictiqaad iyo taqdiir iyo dhaqaala habarta u qabto in leegaad u qabi waa nikax mee la guursan karo ma kana lakum an tuduu rasuul allah walaa an tankixuu azwaajahu min bacdihi abadaa kolka inaan la nikaxsan karin lana xurmeeyo hooyo kula mid tahay wailaa xagga xijaabka kula mid maaha bilood agtooda la tegi ma waa xijaabnaanayo wixii maxram oo u tagaa dadkii la dhashay ama dadkooda ay dhaleen ayaa u tagaaya dhankaasi ajnabi ay ku yihiin dhanka ixtiraamka iyo inaan la guursan karin hooyooyin ay ku yihiin kolka can ummi lmu'miniin mu'miniinta hooyadoodu ummi cabdillaahi yaa tura caaisha ma waxay dhashaan jirta meeshaan nin la yidhaha cabdullaahi baa loogu kunyoodo ummu cabdillaahi baa la yidhi waxay dhashay umuna caaisha lama arke cabdullaahigan waa cabdullaahi bni zubayr rasuulkay warsatoy tiri yaa rasuulla carabta waxaas jeclay innaga xoogaa dabeecaddees ma naqan carabta in qofka magaciisa loogu yeero waxay ka jecel yihiin in ilmihiisa loogu soo gabado haddaa tiri abaa cali abaa maxamed abaa cumar haddaa tira waa dhoolla cadaynaya innaga ma naqan kolkaa waa dhaqan jiri jira hore marka waxay jeclaatay in kunya loo sameeyo umu fulan la yidhi cabdullaahi bnu zubayr oy walaasheed asma dhashay ayay tiri cabdullaahi hali iigu kuyoodo rasuulkana wa ogolaaday kolkaa cabdullaahi bnu zubayr nimana marka umi cabdillaahi arkeen i ka sakiira yidhaah camdi ka sakiiray waxbana kama saqiirin waxna ma dhalina waa cabdullaahi bnu zubayr walaasheed asma dhashay toban sana asma ka weynay caaisha umi cabdillaahi marka cabdullaahi rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam alkhaalatu bimanzilati lum hooyadaa qofka la dhalatay isla hooyada laba daraja isku darsatay marka mu'miniinta ay hooyad u tahayna waa kamid walaasheedna waa dhashay marka wax laxni ah kuma jiro dhibaatiya beenna maaha ummi cabdillaahi cabdillaahi hooyadiis ahayd magaceedii caaisha ahayd radia allahu ilah raalli ha noqdo canhaa caaisha xaggeeda rabi raalli ha ka noqdo qaalat ummunaa caaisha waxay tihi xadiidkan waa xadiis muhima waxaanu haynaa waxa la wixii cuquud cuquudu waa waxa basharka ku heshiiya la gunto sida nikaax oo kale ama dalaaq oo kale ama beec oo kale ama ijaarka oo kale ama waqafka oo kale ama hibada oo kale waxaasaa cuquud la yihaa waxa la wixii cuquudee la gunto oon diinta waafaqsanayn ebery wixii markaa la sameeyo o dhan oon diinta waafaqsanayn xadiidkaanaan u haynaa kolka waa xadiid muhima siduu u yar yahay aad buu u ballaaran yahay wuxuuna kamid yahay min jawaamiculkelim inaan suubanaha ku sheegnay ilaah jawaamiculkelim uu siiyey ereyo yar oo macno badan leh kolka xadiidkeeda wuxuu ku saabsan yahay wixii diinta islaamka aan waafaqsanayn oo dhan waxaas aan diinta waafaqsanayn iyo qofka wata labadaba saljuglaa loo tuura meeshaa la aadaysi la aadaa socon maaye kolka xadiidka waa muhim qaal umra caaisha waxay tihi qaala rasuulullah ale rasuulkiisii wuxuu yihi sala llahu naxariis allaha badiyo aleyhi rasuulka korkiisa iyo waalihi dadkiisa wasalama nabadgelyo allah ku badiya wuxuu yihi man axdatha qofka kusoo biiriyow fii amrinaa labaan ukala qaadayna adduunyada diin iyo dunyaan ukala qaadayna waxaana na baray macnahaas rasuulka fii amrina isagaa isu nisbeeya fi amrina buu yihi adduunyada nabiga waa ka weynay nebi moxamed oon jirin iyo adduunyo jirtay idan wax waktiguu nabiga joogay aan jirin dayuuradahoo kale sawaariikhdoo kale maraakiibtoo kale kombyuutarka kale saacadahoo kale waxaas waa iska qaadayna dhibmad fii amrillahi ma dhihin fii amrina u yihi kolka adduunyada bidca cuntada haddii si fiican loo kasado dar fiican haddii la gato guryo fiican haddii la dhisto baabuura haddii la sameeyo sawaarikh haddii la gano adduunyada ibtidaac male fii amrina uu nabiga yihi diinta wa diintanaan u ogolay in lagu daro wax nebi maxamed laga maqlay waxaan ahay iyada nafteeda markaan diinta sii dhex galno wixii diinta laga qaatay ee waafaqsan qawaacidkao kale xisaabaadkaoo kale oo ninkan markii la yihi xaggeed ka keentay uu diinta nab noogu siiyo loo geliyo waa ogolaanaya ee waxaan diintii asalna ugu jirin haddii loo aftiriyana gelaynin iyo in lamid ay qalqaalisay waxaas maxaa lagu fala waa ka maarana waxaas diin nadiifaa ah noo taalloo kaamiluu rasuulka ka dhintay hadduu dhimanayayba isagoo nool yuu ilaah wuxuu yihi alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii kolka imaamu malik raximahullah maa lam yakun yawma idin diinan subanaa hadduu noolay waxaan diin ahayn falaysa fii yawmina hada diin kolkaa masaajidan la waasiciyey iyo qur-aankan masaaxifta lagu qoray waxaasaa bidcaa lama dhigi karo maxaa jira uu nabiga noorayba qur-aanka waa la qori jiray tabarkiyaa korartay warqadaha la helay berigaasna muxuu ku qornaay maqaar iyo maro iyo caleen iyo geel dhintay lafihiis uu ku qornaa warqadaa la helay berigaasba kuwaasaa lagu qori jiray masaajid markuu nabiga noolaaba waa jiray hadduu madiino tegay masaajid u sameeyey kolka masaajida badatay iyo qur-aankan la qoray iyo wixii wanaaga tacaaliim islaama oo qur-aanka fal raad ku leh oo dhan bicimaa adduunyadoo dhanna kumaba jirta iyada oo maray kuwa dabaallaha kugu xujaynayin haddaad tiraa waxaan nabiga ogeyn ma fiicna baabuurka maxaad raacay nabiga ma ogeyn marka waxa waaye adduunyada bidca ma waa la ogol yahay taasi meeshii la gaarsiina ha la gaarsiiyo qofkii dukaan furaha iyo qofkii kaba tolaha iyo qofkii bir dhalaalinaha iyo qofkii wax alxamaha mid walbaa loo baahanya bidca male hadday sancada iyo farsamada kororsanimada iyo canow laakiin waxaan kordhaynin een wax ku darmaynin waa diinta maxaa jira hadduu nabiga noolaayaba kaamil ahay oy buuxday man axdata qofka ku daroo ku biiriya fii amrinaa diintanada wey xukun xukunka diintii wey fii amrina diintanada gudaheeda haada ishaarada maxay ku dhexaysaa alkitaabu wasuna qur-aanka iyo xadiidka labadaanaa taallay haadaa midkaana maa qofka ku dara aan laysa minhu kamid ahayn fa huwa qofkaas wax ku daray iyo wuxuu ku daray radun marduudun radun waa masder laakin ulajeedo isma marduudun waa isaga marduud calaa saaxibihi waa batil aan la tixgelinayn oo isaga iyo qofka wataba gaara loo tura waa qaacida cadiima man axdatha qofka ku biiriya fii amrina amarkanaga hadaa midkana maa shay an laysa ahayn miduu kamid ahayn diinka qofka ku dara fa huwa waxaasuu ku daray marduudun raddun ay e marduudun riwaayadaas hore ee axdatha tiri rawaahu lbukhaariyu wa muslim labadii sheekha waris riwaayadan dambe imaamu muslimaa weriyo la gaara bukhaari lama dabo muxuu yihi imaamu muslim wa fii riwaaya riwaayo kale gudaheed waxaa ku sugnaatay limuslimin imaamu muslim keliya u gaara man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa rad riwaayadan meel weyn nooga soo baxa sababta riwaayadii hore manaxdas ay tiri waxaa nin uu ku dhihi karaa aniga waxaan ma soo biirinin oo ma soo darisiinin oo ma bilaabin iyadoo la wadwadaan arkay dhexdaan uga darmay dembigeedii ma qaadin ma lagu dhihi karo ilan riwaayada axdas ay tiri qofkii waxaan keeno kolka aniga ma keenin waa iga weynay hore shay aan la wadwatay waa isaga darmay waxaa naga caafisay man camila maxaad ugu shaqayni kolka ama kii soo dariyey noqo ama ku aan soo darinin noqo in la soo dariyana ma banaana in lagu shaqeeyana ma banaana see loogu shaqeyna waxaan ibtidaace beantaa fahwa radunaaba la yidhi waaba la naqay sidee loogu shaqeyna kolka man camila waxay xujo u tahay qofkiina yidhaaha aniga ma soo darisiinin hortayaa la soo darisiiyey intaasoo fa ay joogtay kolkaa tiraa waxaan diinta ma qabto kuwaa la soo ordi jiray kutubo dhihi jiray waa kan waa madbaca ka tira adiga maraan moodi jirnay wixiiba madbaca ku qoran xaq inuu yahay ilaan madbacadan waa alla kaatibe aflagaadaba waa lagu qori karaa waana lagu qoraa iyadoo wixii la taabtay garaac laakin hadda waa ogaanay markii laakiin anan ogeyn waa tuhmi jirnay wixii gacan lagu qoro laakiin wax madbaca ku yaal kulligiis xaqaan moodi jirnay idan man axdatha qofkii soo dariya iyo man camila kaan soo darinin laakiin ku shaqeeya kii ka qaada ee garab gala isku mid wa saas darteed buu riwaayadan lanoo keenay wa fii riwaayatin riwaayo kale gudaheed waxaa ku sugnaatay limuslimin imaamu muslim u sugnaatay man ruuxa camila shaqeeya camalan uu shaqeeyey laysa ma aha calayhi camalkan uu shaqeeyay korkiisa amruna diinta ma farin adiga kolka cabdiyaa tahay rabbiyaa lagu yahay rasuulna waa lagu soo diray waxaanad ku dhaqaaqaynay samaynayso wax lagu diray waa in istixsaan wax la yihaha adigaa maskaxadiyo maankaaga ka helay waa kula fiicnaaday waa iska jidaysatay ama mid kula mida yaa sameeyey adigiina kiyaad ka dhacashay waxa waaye gebigaagaba inaad ku shaqaysaa maaha waxaan laguu dirin intii laguu diray waxaadna ka qaadanaysaa waxaa laguu diray diinta runtaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam adigaa maxamed rasuulullahi yiri haddaad risaaladii qirsan tahay isagaad ka qaadaysa isaga rasuulka caleyhi salaatu wasalaam sida hadda xadiidkan uu dhawaaqa ayuu ibtidaaca uga digay kolkuu nala dadaarmayo uusiikum bitaqwa allah wasamci waataaca wain taamara calaykum cabdun cabdulxabashiy wainahu man yacish minkum bacdi fasayara ikhtilaafan kasiira facalaykum bisunati wa sunati alkhulafaa'i raashidiin tamasakuu biha wacaduu calayha binawaajib wa iyaakum wa muxdathaati lumuur waa idin dhaafi doona aniga alaabaan iman doona waxaas imaan doonaan idinka digayaa iyaakum uxadiru iyaakum idinkiya waxaan u kala digayaa wa muxdathaati lumuur talayaal kuwooda dib laga keeni doono kolkaasuu rasuulka yihi fa kula muxdathatin bidca taqsiimka bidcada lagu samayna ee laleeyahay bidcadii shan u qaybsata bidca waajiba bidca mustaxaba bidca manduuba bidca makruuha bidca waajiba idib daraw qof kastaaba ha ku hadla waxaas maxaa yeelay waxay kasoo horjeedaa ina kula bidca qawlkii rasuulka wey markaa bidca xasana ma jirto bidca xasana ma jirto kullu bidcatin balaa bidcasay u dhan tahay waa baadinimo xaggee baadinimo lagu tagaa naar kulu dalaalatin fi nnaar kolka shaygayla buu noqonayaa dalaal iyo xaqun buu noqonayaa hadduu wuxuu xaqnimo gafo walaalnimo lama gafsiin karo ilaah qawlkiisa aw daliila famaadaa bacda alxaqi ila dalaal wax xaq ka dambeeyaa waa un dalaal kolkaa waxaa lagu faray waa xaq ila aladina aamanuu wacamilu saalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabri kolka xaq baa lagu faray man camila qofka shaqeeya ama waxbaad akriday ama waa boodbooday ama waxbaad samaysay camalan camal uusan laysa ahayn caleyhi camalka uu sameeyey amrunaa cabdullahi ibn mascuud wuxuu yimi akhyaartaan oo kale meel u fadhiday markii ay ururinayay cashara hamsa sita ma ahaada yaa haaulaai waxaad lix toddoba sideed leedihiin waa maxay wardiyaan akrinayna allahu akbar antum aclamu min muxamed waasxaabihi aw axdastumu yii ama moxamed iyo asxaabta adinkaa ka cilmi roon weligood wardi ma ururinin kolka ama adinkaa ka cilmi roon ama walaxaad soo darisiiseen ittabicuu walaa tabtadicu wadadii xalaasheeda laydiin dhaafay raaca laakin ibtidaaca dhaaf dadkii hore aanba wax dhaafin kolka qur-aankana saasay ugu jirta ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tatabicuu min dunihi awliya itibaaca lagaa raba ibtidaac lagaama rabo dariiqii waa falan yahay ilaahaa jideeyey rasuulkaa ummadii baray asxaabu rasuulilaahi amartay wadadii ku dhac jidkii waa falan yahay laakiin inaad mutaada masaar qaadato aad jid cusub noo bixisaa iyeeli lafaagana ha cadaabin ummadana beri iyo musiiba ha u dhaafin man camila qofka camal fala camalan camal laysa uusan ahayn caleyhi camalkaa korkii amruna diin tustay male xadiis iyo qur-aan tusay male salafu saalixi lama aqoonin fa huwa qofkaas iyo camalkiisa raddun ay marduudun mid la naqay wa min allahi yaa laga naqay wa min arasuuli yaa laga naqay wa min almuslimiina laga naqay wa min adiin alislaami intaas markay kaasoo horjeeda xaggeed marinaysa waxaad wadato ilaah ma rabo oo rasuul ma rabo mu'miniin ma rabaan diinna ma rabto kolka adiga waxaaga labadiinaba gadaala loo tuuray wallahu aclam